dhacay maadigaasu jawaabkaas waxaa la geliyaa qad iyo laam hadduu mar hore dhacayna laam keliyaha la geliyaa kaasaa noogu dambeeyey inkastoo ibnu hishaam muqniga sidaas uu ibnu cusfuur sheegay uu ku diiday wa zacama wuxuu ku andacooday azamaqshariyu zamaqshari wuxuu ku andacooday cinda marka markuu leeyahay waa ku andacooday xoogaa waxaa ka muuqata ibnu hishaam inuusan ku ka raalli ahayn waxa uu sheegay mas'aladan inuusan ku raalli ahayn oo ibnu hishaam uusan u arkaynin sawaab saasaa ka muuqata tacbiirka ibnu hishaam wazacama wuxuu sheegtay azamaqshariyu cindamaa takalama markuu ka hadlay agteeda calaa qowlihi tacaalaa laqad arsalnaa waan dirnay nuuxan laqad arsalnaa markaa laamtii iyo qadiya wada socda fii suurati alacraaf wuxuu ku andacooday ana qad maca laamilqasami xaalay ahaatay bimacna tawaquc inay tahay ah, macnaha wuxuu diidan yahay ibnu hishaam inay bimacnaa tawaquc tahay wuxuu ayidayaa inay faa'iideynayso qadaan qadaanu waxa weeyaan inay faa'iideynayso taqriib saas inay faa'iideynaydo saas inuu wadaad moodaa uu ayidaayo sidii ibnu cusfuur sheegay uu ibnu hishaam markaan u ilanayo taasaad moodaa markaase maqshari wuxuu yidhi markuu aayaddaa sharxayay kashaafkiisa kitaabka uu qur ku tafsiiro wuxuu yidhi anna qad maca laamilqasami xaalay ahaatay qad iyo laamulqasam sharax ma aanaan gaalino matnigan marka hore laqbaynaa kadibaan sharaxa usoo laabayna haddii alla idmo marka matnigaan fiirino marka hore fiiri anna qad maca laamilqasami xaalay ahaatay bimacnaa tawaquc ayay ahaatay maxaa yeelay lianna saamica qofka maqlahu inay tawaquc tusaydu ibn waxa weye samaqshari tusaalayna markaasuu wuxuu yidhi lianna saamica qofka maqla qofka qasa maqla dhaaraw maqlay wallaah uu maqlay yatawaqacu wuxuu sugayaa alkhabara khabarkii khabarku waa jawaabka jawaabulqasamku wey wallaahi marka aad maqasho maxaa sugaya shaygii dartiis loo dhaartay wallaahi waa muqsamu bihi allahidu jawaabkuna waa muqsamun calayh waa shaygii dartiis loo dhaartay ah, wallaahi laqad qaama zaydun haddaad tidhaahdo allah waa muqsamu bihi zayd istaagiisuna waa muqsamu calayh marka mar alla qasa maqasho waxaad durbaba sugaydaa jawaabkii oo ah shaygii qofkaanu dartiis u dhaartay saasaad sugaydaa marka tawaqucaa ku jiru waxbaa la sugaa markaasuu yidhi ana qad maca laamilqasami xaalay ahaatay bimacnaa tawaquc ayay ahaatay maxaa yeelay lanna saamica qofka maqlaya dhaartaya tawaqacu waa sugaya alkhabara war ayuu suga khabarku maan khabar mutade <laughs> waa war khabarkii luqawiga ahaa weeye waruu sugaya in la sheego oo la yidhaha sidaas weeye arrinku khabaruu sugaya cinda samaaci lmuqsami bihi muqsami bihiga maqalkiisa agtiisa wallaahi u maqlid allahidaa nuqsamo bihi ah bilaahi u maqlid allahidaa nuqsamo bihi ah tallaahi u maqlid allahidaa muqsamo bihi ah muqsamo bihigu waa shayga lagu dhaartay marka uu maqlo qofka muqsamo bihiga khabaru suga hadda laqad arsalna waa khabarkii khabarkaasuu suga iyo wixii lamida sharax wazacama wuxuu ku andacooday jaarullaahi zamaqshariyu fii kashaafi kitaabkiisa kashaafka cindamaa takalama markuu hadlay agteeda calىa qowlihi tacaalى laqad arsalnaa nuuxan fii tafsiiri suurati اacraafna uga hadlay wuxuu yidhi oo ku andacooday zacama wuxuu ku andacooday ana qad ana biana qad macnaha qad qadda alwaaqicata ee dhacday maca laamilqasami laamilqasamka la jirkiisa takuunu inay noqoto bimacnaa tawaquci sugid macnaheed wa huwa tawaqucun calintibaabi sugid weeye sababtoo ah, lanna saamica qofka maqla qasamka lianna saamica qofka maqla alqasama dhaar qofka maqla yatawaqacu wuxuu sugaa alkhabara in wax la sheego oo jawaabkii qasamka ah khabaruu sugaa wayantadiruhu khabarka waa sugaa cinda samaaci lmuqsami bihi muqsamu bihiga la maqlidiisa agtiisa muqsamu bihiga markuu maqlo khabaruu sugaa haadaa kaasu macnaa kalaam kalaami zamqshari haadaa intaasu macnaa kalaami zamqshari zamqshari hadalkiisii macnihiisii weeye waa lafdu xuruuftiisiina waa tanan marka hore macnahaana lagugu sheegay kadib khaalid wuxuuba go-aansadayba hadalku sidii uu kashaafka ugu sugnaa inuu u soo raro oo xuruuftiiba uu kuu sheegaba markaasuu ku yidhi waa lafdu hadalkiisii xuruuftiisiina waa sidaan wuxuu hi fain qulta haddaad i tidhaahdo famaa baaluhum baalulcarabi carabta xaalkoodu muxuu yahay laa yakaaduuna xaalaysan ku siganayn yandiquuna inay ku hadlaan bi haadihi laami laamtan waa laamtan laamta jawaabulqasamka gasha wey waa laamta jawaabulqasamka gasha famaa baaluhum carabta xaalkoodu muxuu yahay laa yakaaduuna xaalaysan ku siganayn yandiquuna inay ku hadlaan bihaadihi laami laamtan oo jawaabulqasamka gasha waa laamta alwaaqica fii jawaabi اlqasam laantaas ilaa maca qad qad xaalay la jirta maahane qad waa inay la jirtaa iyadoo qad la jirta maahane mar kale ku hadli maayaan waqalla waxaa yar canhum canilcarabi carabta xaggooda waxaa ka yar naxwu qowlihi shaacirkii oo imra'ulqays ah qowlkiisii oo kale oo u ku qowlay xalaftu lahaa dilaah allaan ugu dhaartay xilfata faajirin naamu laqad naamu ma dhihinad Ah, laqad naamu ma dhihin wuxuu yidhi la naamu qadii waa ka daaye in jawaabka la geliya laamtii keliya oo aan qadda lagu darin waa yartahay ku yidhi carabta ah, carabta xaggooda waa ka yarta ee carabta xaggooda maxaa badan laqad in la yidhaahdo saasaa baran carabta xaggooda haddaad marka i weydiidoo tidhaahda xaalkaas muxuu yahay ah, xaalkaas muxuu yahay albeyt aduu beytka dhamaystir marka xaalkaas muxuu yahay haddaad i tidhaahdo sidaanan kuugu jawaaba waxaan ku qultu waxaan ku leeyahay liana aljumlata alqasamiya jumlada oo dhaarta ah wallaahi oo kale markaad tidhaahdo jumlada oo qasamka oo dhaarta ah لأن الجuملaةa جuمlada جuمlada alqasamiyata dhaarta loo nisbeeyey laa tusaaqu lama soo kaxeeyo ilaa تأkiidan adkayn darteeda loo soo kaxeeya liljumlati jumladii la adkayna jumlada almuqsami calayha darteed loo dhaarana allatii muqsami calayhigaas oo hiya jawaabuhaa qasamka jawaabtiisa ah marka muqsami calayhi hadaad maqasho waa maxay waa jawaabulqasamka sidiisaba qasamka waxaa loo sheegaa jawaabulqasamka in la adkeeyo qasamka maxaa loo sheegaa jawaabulqasamka in la adkeeyo intaasaa loo sheega qasamka dhan ba marka la sheegayo qultu waxaan ku leeyahay لأن الجuملaةa جuمlada جuمlada alqasamiyata dhaarta loo nisbeeyey wallaahi bilaahi o kale tallaahi taas wey jumlada qasamiyada jumladaas qasamka loo nisbeeyey laa tusaaqu lamaba soo kaxeeyo ilaa takiid ta'kiidan adkayn darteeda loo soo kaxeeya nafyi marka ilaa ka damarto hadalku waa muhbat ah, hadda fiiri laa tusaaqu maxaa ka horeeya tusaaqu nafyi laakiin ilaa markaan keen maxay noqoneen muhbatuu noqonaa hadalku ah, nafyiga laba sheeya muhbat ka dhiga ilaa hadday ka gadaal marto ama nafyi kale uu galo labadaas goorba kalaamku muhbatu noqona kalaam manfi ahaa a waxaa la gelina nfyi kale lowlaada imtinaacyada lafteedu waa nfyi waxay tusayd marka nfyu nfyi isbaatu noqona haddii ilaa istisnaa'iye laga dabamaryana muhbatu noqona waa waxyaalaha nafyiga muhbatka u bedela wuxuu ku yidhi لأنa الجuملaةa جuمlada جuمlada alqasamiyata dhaarta loo nisbeeyey laa tusaaqu lama kaxeeyo ilaa تأkiidan adkayn darteeda loo kaxeeya liljumlatiya la adkayna jumlada almuqsami loo dhaartay calayhaa iyada darteed allatii jumlada muqsamu calayhiga oo hiya jawaabuhaa dhaarta jawaabkeeda ah fa kaanat marka waxay noqotay jumlada qasamyada fa kaanat waxay noqotay madinatan loo filaan limacna tawaaquc rajayn macnihiis alladii tawaaquca oo huwa macnaa qad qad macnaheeda ah ku yidhi qad macnaheedaa saas uu yidhi goormuu yahay cinda istimaaci lmukhadabi kan lala hadlaa maqlidiisa agteeda kelimat alqasami uu maqlo kelimada dhaarta markuu maqlo qofka lala hadlaa wuxuu rajaynaa khabarkii in la sheego khabarka lagu sheega waa jawaabulqasamka ah, saasuu rajaynaa wallaahi markuu maqlo muxuu sugaa kada laqad kaana kada wa kada saasuu sugaa walaa yunaafi halka anaga xan ka leyn hadda macnahaan ka leyn macnaha qad macnahaan ka leyn macnihii shanaadan ka leexuu ahaa taqriib haddii lagu yidhi dhaarta qada gashaa tawaqcay tusee macnaheedu maaha taqriib tusi meen labadiiya isla tusee wey labadii sow ma uusan soo dhihin ibnu cusfuur hadday jawaabulqasamka maadi uu yahay musbat mutasarifa oo mar dhow dhacay qad waa la gelina takriibayna tuse soo kuma dhihin haddana zamaqshar xuu ku leeyahy tawaqacay tuse war labadaba waa tuse wey macnihii isma diidayaan labadaba waa tuse wey tawaqucna waa tuse taqriibna waa tuse tiyuu kuu sheegi rabaa dhegayso khaalid walaa yunaafii diidi ma daalika tawaquca ku ishaa xaashiyada fiirso walaa yunaafi diidi maa daalika tawaqucaasu kownahaa qadda ahaanshadeedo litakriibi mid u sugnaata inay tahay labada macnaba waa tuse tawaqucna waa tuse takriibna waa tuse maxaa yeele maadi maxaan soo ogaanay tawaquca maadi xuuya intuusan dhicina la sugaayo waa saas tawaquca maadi takriibkan macnaheed waxuu yahay wakti dhow uu dhacay intoo marka waa iswaafaqsany waa shay la sugaayo intuusan dhicin mardhowna dhacay marka labadii macno isla tuse walaa yunaafi didima daalika tawaqucu kownahaa qadda ahaanshadeedo litaqriibi dhoweyn mid u sugnaatay ay tahay qaale ina maali wuxuu ku yidhi fi tasiil qaala bnu maalikin ina maali fi tasiil wuxuu ku yidhi watadkhulu qad waxay gashaa calىa ficlin ficil ficilkoo maadi maadi ah ficilkoo mutawaqacin la sugaayey intuusan dhicin ah, qabla wuquuciyaa la sugaayey ficil maadi ah oo qabla wuquucihi la sugaayay gashaa qabla wuquuciyaa la sugaya ficilkaasoo laa yushbihu اxarfa xaraf aan shabihin isagaa sheegi doona xaraf aan shabihin wax loola jeedo waxaa jirta afcaal maadi ah oo laga siibay macnihii zamanka ficil muxuu tusi jiray xadaf iyo zaman soo maahan afcaal maadiyaha jirta oo zamankiiba laga siiba iyadoo dhanba oo iska tusayda inshaa inshaa اlmadxi inshaa dami sida nicma iyo bis asagaa noo keeni doona marka kuwaasu xarafay shabiheen ah, kuwaasu xaraf ayay shabiheen xarafay shabiheen marka qad ma gasho kuwaas kuwaasuu ka ixtiraasa marka ina maali wa tadkulu waa gashaa qadii calىa ficlin ficil ficilkoo maadi maadi ah ficilkoo mutawaqacin la sugi jiray intuusan dhicin ficilkoo laa yushbihu اxarfa aan shabihin maxay u gashaa fiili litaqriibihi ficilka inay u soo dhoweydo min alxaali muxuu ku yidhi ficlin maadin mutawaqacin ha mutawaqac waaye qaduna xay u gashay inay u soo dhoweydo xaalka marka labadii macnuu isku wataa intaa waa dhammaaday warkii ina maalig wax taraza khaaligaa kuu sharxa marka warka ina maalig kelimad ku jirtay laa yushbihu lxarfa uu ku bara si aad u fahamto tiyuu kuu sharxa wuxuu ku yidhi khaalid wax taraza wuxuu iskaga ilaaliyey ina maalig biqowlihi qowlkiisa uu yidhi ficil laa yushbihu اxarfa ficil aan xaraf shabahayn wuxuu iska ilaaliyey min alficli ficilka ficilka aljaamidi angegan oon tasarufayn naxwo nicma wa bisa iyo wa afcala tacajub nicma iyo bisa iyo afcalu tacajub macnaha afcaal madxi eh, wademi oo dhan wey afcaal madxi wademi oo dhan iyo ficlu tacajub kuwaasuu iska ilaaliyey falaa tadkulu ma gasho calayhaa afcaashaas qad ma gasho maxaa yeelay liannaha afcaashaas nicma bisa afcala tacajub لأnنaha أفعاaشhaas sulimat waaba laga siibay adalaalata tusidii ay tusaayeen calى اmdiyi zmn tegey alى zmn الmaadi waaba laga siibayba waxa iyaga dhanba loo banax tiray macna الinshاء qaarna waxaa loogu talagalay liinshaaء الmadxi qaarna waxa loogu talagalay liinshaaء الdmi waxaasa loogu talagalay ee zmn tegey inay tusaan waa laga siibay hadda markaad leedahay nicma zaydun zaydaa nimcaleh waa horu nimcaleh ha jira miya ma hadda kadib naca yeela ahaa midna maha keliya صifadaasa lagu ammaana mdxi hadalka lagu bilaaba inshaء اmdxi haddaad tidhahda bisa zaydu zayda balaayele صifadaasaad hadda ku tilmaame صifadaas waa inshaء dmi ee waxa weeyaa zmn shaqo kuma leh afcaashaan marka waa laga siibayba zmn maadiya inay tusaan waa laga siibay zmn oo dhanba ma tusaayaanba halkaas macnihii shanaada noogu dhamaaday macnihii lixaad iyo matni ahaa asaadisu macnaha lixeeya oo qad ay tusto asaadisu macnaha lixeeya ataqliilu waa yarayn taqliilka marka wuxuu ku yidhi wa huwa taqliilku darbaani duu darbayni laba nuuc miduu saaxiibo weeye taqliilu wuquuci اficli ficilka dhicidiisoo la yareeyo naxwu qad yasduqu lkaduubu been badanihii inuu run sheega waa dhici kartaa waqad yajuudu lbakiilu kii bukliga badnaana ee waxa weeyaan ahaa midaan wax bixin inuu wax bixiya waa dhici kartaa iyo wa taqliilu mutacalaqihi macmuulkiisa in la yareeyo taqliilka waxaa la yaraynaa marna waa ficilka marna waa macmuulkiisa shayga la yaraynaa marna waa ficilka marna waa macmuulka marna waa macmuulka fiiri e, marka lagu leehay qadu taqliilay tustaa Ah, ajrumiga lagu soo bilaabay qad taqliilay tusta haddii kawaakibaa lagu soo celi lagama faahfaahin sababta ibtidaa'iya la aha hadday kor loo kacal rabaa wax la yarayna oo yaraantooda ay tusay qaddu yaa waaye mar waa ficilka ficilka dhiciddiisaa yar marna waa mutacalaqiisa waa macmuulkiisa macmuulkaa yar macmuulkaa yar fiiri asaadisu macnaha lixeeye oo qadda u sugnaaday adtaqliilu waa yarayn wa huwa taqliilku darbani duu darbayni laba nuux miduu saaxiiba weeye taqliilu wuquuci اficli ficilka dhicidiisoo la yareeyo weye naxwu qad yasduqu inuu run sheega ayaa la arkaa alkadibu been badanihi fiiri haddee shayga la yaraynaa wuxuu yahay wuquucu sidqi ficilka wey waxdha sidqi inuu qofkan ka dhaco aaday u yarta ah. qofkan sidqi inuu ka dhaco waa yarta ah. beenlow run kama caagana le ah si kastu been badan yahay mar un baa kelimad ruma uu sheegaa soo marka hadda waxa yar waxay tahay waa ficilka oo yasduq ah tanna fiiri waqad yajuudu inuu waxbixiyaal dhici karto waa la arkaa waa laga yaabaa mase badna weeye waqad yajuudu inuu waxbixiyaal la arkaa albakiilu midkii oo bakiilka ahe mudalka ahaa amase midaan waxbixin ahaa hadda fiiri waxa la yaraynaa waa juudka waxbixinta waa ficilka wuquuc juud ayaa aad u yar min albaqiil haddana fiiri mutacalaqa waa macmuulka markaana wa taqliilu meeshaan fiiri marka xoogaa macnaheedu waxay kaa rabtaa inaad fahamto ood maskaxda dhalaalido macnaa waa iska daahir macnana waa macno baciid macno baciiduu ku misaalina wuxuu ku yidhi wa taqliilu mutacalaqihi wataliiluda wa taqliiluda waxaad ku cadaftaa taqliilu wuquuci اlficli ku cadaf ficilka dhicidiisa oo la yareeyo iyo wa taqliilu mutacalaihi mutacalaqa waa macmuulka halkaana mafcuul bihigaa loola jeedaa ah, mutacalaqa waa macmuulka siisaba haddii la waraha ficilka mutacalaqiisa laanta waa la kordhigay mutacalaq maahan mutacaliq ah, ficilka mutacalaqiisa hadii la yaha a loola jeedaa macmuulkiisaa loola jeedaa macmuulkaa la yaraynaa macmuulkaa la yaraynaa naxw qad yaclamu ilaah waa og yahay ma ladii kii antum idinka calayhi aad ku sugantihiin hadda fiiri cilmiga alle la yaray ma yaclamu la yaray ma cilmiga ah, laakiin xaa la yaraynaa waxaa la yaraynaa maa antum calayhi ilaahay macluumaadka uu og yahay aad u badan yahay soo maaha waxa alla og yahay annagu waxaan ku sugannahay waxay ka mid tahay waxyaalaha alla og yahay annaga waxa aan ku sugannahay alla waa og yahay waxyaalo kaloo badanna waa ogi annaga waxa aan ku sugan nahay waa qayb yar oo ka mida macluumaadka alla ogya intaas wey bis hiri annaga waxa aan ku sugannahay alla waa ogyahay soo maaha waxyaalaha kaloo alla ogyahay sooma fara badna haddii la iskara ka waran dhammaan waxyaalaha kalo al ogyahay iyo annaga waxaan ku suganna annaga waxaan ku suganna maxay noqone qadar aad u yar intaas way takliilka lagu sheega wax aad ku sugan tihiin waa qadar yar oo waxyaalaha tirada badan alla ogyahay kamida waa waa intaas qadar miaalka waa miaalkeedii hore ayaa aad u dherima oo daciifka laga cabiro ah qaddu inay taxqiiq faa'iideydo oo la yidhaahdo qad xaqiiqo waxa a yaclamu inuu alla og yahay maa antum caleyhi waxaad ku sugantihiin macno soo degdegayu ahaa dadkao dhan fahmaayaan laakiin macnahan fiir macnahan xoogaa yaru kaa rabaa inuu maskaxda ku dhalaaliyo ah, ilaah macluumaadka uu og yahay in yaroo kamida wey wax idinku aad ku sugantihi waxa kala ka badan oo uu alla ogyahy saas wey wa taqliilu mutacalaqihi ficilka mutacalaqiisa in la yareeyo naxw qad yaclamu alla waa og yahay ma ladii kii antum idinka calayhi korkiisa aad ku sugantihiin fiiri marka wuxuu ku yidhi ey ana maladii kii ma ladii kii hum addoommadu calayhi korkiisa ay ku sugan yihin humta waxaa ka fiicneed antumti inuu soo celiyo maxaa waa mukhaadab anaba ladiikii hum addoommadu calayhi korkiisa ay ku sugan yihiin huwa kaasu aqalu macluumaatihi waxyaalaha alla ogyahay kuwa ugu yaray ka mid ah, waxyaalaha alla ogyaho tirada badan inta ugu yaray ka midta toddobada sano iyo toddobada dhul iyo waxa ka koray waxaa ka hoosey isku si ogi wixii hadda ka hor dhacay oo waxaa la ihahdaa صifaة اlcilmi acamu صifaat الlahi mutacalaqana la ihahda qaacida usuuriya wey qaacida oo caqiidada looga hadla wey صifaة اlcilmi acamu صifaat الlahi tacaluqa sababtoo ah yaclamu ma kaana wamaa yakunu wamaa lam yakun low kaana kayfa yakunu yihahdeen ahlusunuhu yaclamu ma kaana wuxuu og yahay wixii hadda ka hor sugnaaday yaclamu ma kaana wmaa yakunu iyo waxaa sugnaa doona wmaa laa yakunu iyo waxaan dhacaynba low kaana hadduu dhici lahaa kayfa yakunu qaabku u dhici lahaa wax aanba dhacayn wax aanba dhacayn fardan wa taqdiiran kaba dhig inay dhacaan hadday dhici lahaayeen qaabkay u dhici lahaayeen inu yaqaanin ka war walow rudduu lacaduu limanhu fiiri gaaladu aqre markii la tago waxay leeyihin waxbaan ogaan haddaa waagu nagu beryey waxbaan hallaynay adduunye hal mar hana loo cebsho aan wax soo hagaajinay ilaahay weynaa wuxuu leeyahay miyay dhacayda in la soo celiyo in adduunye lagu soo celiyo ma dhacayda mogtahay walow rudduu lacaaduu limaa nuhu canhu haddii la celi lahaa wixii laga reebay ku laaba lahayd ayagoo naartii soo arkay oo indhaha kusoo arkay banu aadam madax adaga fiiri madax adaga banu aadam fiiri ayagoo indhahooda naartii ku soo arkay adduunye haddii la keeno halkii ku laaba lahay adiga ma anago waxa wey masaajidkaas joogta xoogaa nin culamaa istaaga aaqidi adduunu ka hadla janna iyo naaru ka hadla waa welwele go-aanaad qaada waxaa is leedahay siif neeftu intay kaa jirta kelimad dembiyay kaa dhicin marka laba sac la joog kadib adoo dadkaaga dhex joogaad arkaydoo midkii xananaaya u jiibina ha maasha allah aryaaniyo khatar ata qofkaas cayda ma dhalo adaaba u jiibina waa banu aadana ilahay cafiskiisaan ku nool nahaye aadan u qaab daran cafis allaan aan rajo ku qabna maahane waxaan samayna haddii naloo qabto waa noo dhamaatay waa noo dhamaatay marka cilmiga alle maxaa la yidhahdaa صifaة اlcilmi acamu صifaat اllaahi mutacalaqa صifaadda allo dhan waa midda u tacaluq balaaran maxaa yeele yaclamu ma kaana wamaa yakunu wamaa laa yakunu low kaana kayfa yakunu saasay yidhaahdeen ahlu sunna waljamaaca waay marka ana maladikii hum addoommadu calayhi korkiisa ay ku sugan yihiin huwa maagaaso aqalu macluumaatihi ilaahay waxyaalaha uu og yahay kuwa ugu yar ayuu ka mid yahay tacaala ilah wuu sarreeya wazacana bacduhum gobola waxay ku andacoodeen annahaa qadda qaad yaclamu qadda oo aayadan ku jirta annahaa qaddu fii daalika annahaa qaddi fii daalika misaalkaas xaalay ku sugan tahay fii daalika misaalkaas xaalay ku sugan tahay fii qowlihi tacaala qad yaclamu wey misaalkaas qadda ku jirta wazacama wuxuu ku andacooday ana taqliila yaraynta may waxaa tira wazacama bacduhum gobolkoodu wuxuu ku andacooday annahaa qadda fii daalika misaalka xaalay ku sugan tahay litaxqiiqi sugiday u sugnaatay kamaa taqadama sii soo hor maray waan soo marnay mogta qadaaru inay taxqiiq faa'iidaynaydo wazacama wuxuu ku andaxooda markaas waxaa la yidhi waxa la yidhi taqliilka taqliilka laga fahmaayo taqliilka laga fahmaayo labadii misaal oo hore ka warama haddaad tidhahdaan qadda mudaarica gashaa dhammaan taxqiiqay faa'iidaynay bacdigaanu ayagu waxay leeyihiin sideedaba mudaarc markay gasho taxqiiqay faa'ideynay ay leeyihin bacdigaan maahan misaalkan kaliya inkastoo hadda misaalkan u isagu yidhi wazacama bacdum gobolkooda ku andacooday annahaa qada fii daalika misaalka litaxqiiqi u sugnaatay kamaa taqadama si hormaray wazacama waa isla bacdigii bacdigaasu waxay yidhaahdeen ana taqliila yaraynta filmisaaleyni labada misaal xaal uu ku sugan yahay labada misaale alawalayn horreeyeen labada misaale horreeyeen maxay ahaayeen qad yasduq اlkaduubu waqad yajuud اlbakiilu yaraynta laga fahmaa qabdu ma keenin ay leeyihi ee faacilkaa laga fahma mutacalaqa ficilkaa laga fahma ficilka mutacalaqiisaa laga fahmaya qadda lagama fahmin ay leeyihi bacdiga amaa qad ayado waa taxqiiqa iska joogta soo ma jeede wazacama bacdigaas wuxuu ku andacooday ana taqliila yaraynta fi lmiaaleyni labada miaal dhexdooda xaalu ahaaday labada miaale alawelin horeeyaan lam yustafad lagama faa'iidaysan min qad bal min qwlihi min qowlika hadalkaagaa laga faa'iidaystay albakiiru yajuudu wlkaduubu yasduqu aad ku qowlayso macnaheeda waxay tahay faacilkaa laga faa'idaystay faacilkaa laga faa'idaystay ah, oo haddaad tiri fiiri qad yasduqu alkaduubu alkaduubu been badani inuu run badan sheego miyaa laga fahmaa may xaa laga fahmaa runtiisu inay yar tahay soo maaha waxay yidhahdaan qad haddaan la gelin yaraanta waa la fahmi lah qad haddii la iska daayo oo aad tidhahda yasduqu run waa sheegaa alkaduubu been badani ma run badana laga fahmaa mise run yar ilaa alkaduubu amilatun baalaqa Ah, nin beenta ku xeel dheer oo been hawaas oo la yaqaan ma been hawaasa ah run badan laga suga maya haye haddii la yidha yajuudulbakiil bakiil wax waa bixiya mar haddii lagu tilmaamay bukliga inuu ku xeel dheer yahay maba wax bixin badana laga fahma maya wax bixin yaraa laga fahma waxay leeyihiin faacilkaa laga fahmay yaraanta ah wazacama bacdigaas wuxuu ku andacooday ana taqliila yaraynta في lmisaalayni awalayni labada misaal xaal horey ay ku sugan tahay lam yustafad lagama faa'iidaysan min qad bal min qowlika qowlkaagaa laga faa'iidaystay albakiilu yajuudu bakiila waxbixiyaad ku qawshay walkaduubu been badanaa yastuqu run sheegaad ku qawshay fainahu shaaniye in lam yuxmal haddaan lagu xambaarin calaa ana suduura daalika arrinkaas soo furidiisa oo minalbakiilu ka soo fura ana suduura daalika arrinka soo fulidiisa oo juudka iyo sidqiga ah daalikadu waxay ishaaree juudka waxbixinta iyo iyo sidqiga labadaasa ishaaree marka juudkuna baqiilku ka soo fulaa sidqiguna kaduubku ka soo fulaa fain lam yuxmal fainow shaaniye in lam yuxmal haddaan lagu xambaarin calaa ana suduura daalika arrinkaas soo fulidiisa ذلك waa maxay اljuud wصid ah, aljuud iyo waصidqi wey أn suduura ذalika arinkaas soo fulidiisa min albaqiili baqiil uu ka soo fula oo baqiil juud uu ka yimaado walkaduub been badane in sidqi ka yimaado qaliilu mid yar inuu yahay haddaan lagu xambaarin kaana hadalka dhamaa noqona mutanaaqida mid ah, iska hor imaana waa iska hor haddaan lagu xambaarin bakiil waxbixinta ka imaanaya waa yarta kaduub sidqiga iyo run ka imaanaya waa yarta haddaan lagu xambaarin kalaamku wuxuu noqonaa mid iska hor imaana waa iska hor imaana waxaana iska hor imaana ficilka iyo faacilka macnahooda a iska hor imaana labadooda iska hor imaana haddaad fiiri qad yasduqu lkaduubu haddaad tidhaa yasduqu waxay tuse badnaan iiri kaduubna waxay tuse yaraan marka waa isku dhacayaan ah, waa isku dhacayaan yajuud haddaad tidhaahdo yajuud ficilkaa tusaa badnaan bakiilna wuxuu tusaa yaraan waa iska hor imaanaya ah, waa iska hor imaanaya maxaa yeelay lna aakir lana aakhiralkalaami kalaamka aakirkiisa waa faacilka yadfacu wuxuu difaaca awalahu awelkiisa waa ficilka awelkuna aakirka kalaamka waa faacilka awelkuna waa ficilka waayahay sharaxa ugu laabo alwejhu wejka asaadisu lexeeya wejkaasoo min owjuhi qad ka mid ah ama xaale alwejhu wejka wejka asaadiisu lexeeya min owjuhi qad xaala uu ka mid yahay adtaqliilu waa yarayn bilkaafiya la akriyey wa huwa taqliilku darbaani duu darbayni laba nuuc mid u saaiiba weye laba nuuc mid u saaxiiba weeye alwalu mid ka horeeya taqliilu wuquuci اficli ficilka dhicidiisa waa in la yareeyo naxwu wadalika tusaalihii naxwu qowlihim waa hadalka yidhaahdeen oo kale filmuhuli jamcu mihaal ka dhig naxwooleydaya markay wax miaalinayaan wy filmuuni maaha amaal mahmahyooyin maaha ah, ha ka dhigin mael oo la jamciye ha ka dhigin masel la jamciye ha ka dhicin miaal la jamciye ka dhig naxwu qowlihim waa naxwooleyda qowlkooda filmuuni misaalada dhexdeeda waxay ku yidhaahdeen qad yasduqu inuu wax bixiyaa dhici karta alkadubu been badani waqad yajuudu qad yasduqu inuu run sheegaa dhici karta dheh qad ysduq inuu run sheegaa dhici karta alkadubu been badane waqad yajudu inuu wax bixiyaa dhici karta albakiilu qofka bakiilka ah fa wuquucu sidqi run inay ka dhacdo fa wuquucu sidqi runta dhicidiiso min alkadubi been badane rumu ka dhacdo wljuudi wa wuquucu اljuudi wax bixin inay dhacdo min albakiili ay ka dhacdaa qaliilu waa mid marka ficilka yar markaas wani nuuca labaada taqliilka taqliilu mutacalaqihi ficilka macmuulkiisa in la yareeyo weeye ey mutacalaq اficli mutacalaqihi damiirku ku fasira ina ficil u laabana ey mutacalaq اficli ficilka mutacalaqiisa in la yareeyo wadalika tusaalihi naxwu qowlihi waa ilaahay qowlkiisa kale tacala ilah wuu sareeyaah ilaah ku qowlay qad yaclamu ilah wuu mldii ki antum idinka calayhi maaga korkiisa aad ku sugantihiin famutacalaqu اficli ficilka mutacalaqiisu bimaa kii weeye hum addoommada calayhi ku sugan yihin alcilmido qarin iskaga tir fiiri marka xaashiyada alcilmi meeshan ma qaban karto waa wahmi wey wahmi wey wuxuu ku yidhi alowlaa qalin ku tilmaan ku le calaamadee wey lama tirtiro fiiri wuxuu ku yidhi xaashiyada fiir alowlaa sida fiicnaanta badanu isqaadu lafdati اlcilmi waa cilmiga lafdigiisa in la rido meesha in laga tuuro sidaasaa fiicanuu ku yidhi maxaa yeelay liana almutacalaqa macmuulku huwa maa hum calayhi wey waxaa doomadu ku sugan yihiin lalcilmu cilmiga maahan lalcilmu in la ogaado maahan bimaa hum calayhi waxay ku sugan yihiin walacalahu zaadahu sahwa in waxaa dhici karta uu u siyaadiyey ibnu hishaam iبن شام maهn waxa weeyaan ninka siyaadayey waa khاald waay ah, markaasu wuxuu yidhi لacalahu waxaa dhici karta oo uu mudan yahay khاald zaada inuu siyaaday sahwan halmaan id ciladu waxay tahay laa yakفىa ma qarsoona miثl haada xukunkaasoo kale xukunkaasoo kale kama qarsoomi kara khاald ah, khاald waa nin aad luqada u yaqaan macaanida daqiiqana uu fahmaayo ويdل ah. waxaana tusa عalىa maa qulnaa waxaan idhi qowl المصنف مصنفka hadlkiisa waa iبن هiشhاaم أna ma hm عalayhi uu yihi m ah, ir أna ma hm عalayhi huwa أqل macluumaat marka شhayga mتacalqa iبن هiشhاaم wuxuu ka dhigay ma hm عalayh waana saas waana saas marka cilmidu meesha ma qaban karto famutacalaq اcilmi cilmiga meeshuu ku tacaluqaa maladiiku wey bacduna hadde waxay la socotaa cilmiga bacda laftirkeedu xataa cilmigay la socota mutacalaq اficli waay famutacalaq اficli ficilka meeshuu ku tacaluqaa maakii weeye hum addoommadu caleyhi ay ku sugan yihiin ba'du cilmigaa wata ee haddii cilmiga la tuuro ba'du waa raace maxaa yeele famutacalaqu waa mutade maaduna waa khabar ba meesha ma geli karto ba meesha ma geli karto ee bada cilmigaa keenay lafdigaas wahmiga aha keenay ayaduna wahmi weeye intaasaa wahmi isla ah mutacalaq ficli ficilka meeshuu ku tacaluqa maldikii wey hum adoommadu aleyh ay ku sugan yihiin ey ana maldikii hum adoommada mundawuna kuwa koobay ay yihiin shayga ay koobeen calayhi korkiisa oo min alaxwaali xaalada ah wlmutacalaqaati waxyaala ku tacaluqa ah wlmutacalaqaati waxyaala lagu tacaluqo waa isku mid xaaladihii wey xaaladihii wey waa cadfu tafsiir anama ladikii hum addoommada mundawuuna kuwa koray ay yihiin calayhi korkiisa oo min alaxwaali xaalada ah walmutacalaqaati waxyaalaha lagu tacalluqo ah huwa kaasu aqalu macluumaatihi waxyaalaha ilaah og yahay in yaroo ka mida weeye waxyaalaha cilmiga alle ku tacalluqo in yaroo ka mida weye tacaala waa sarreeya wazacama bacdhum gobolkooda waxay ku andacoodeen annahaa ay qadii fii daalika mihaalkaas ay fii qowlihi tacaala qad yaclamu maa antum calayhi litaxqiiqi inay taxqiiq u sugnaatay macnaha daahirkaa soo degdega soo mahan in taxqiiqtu xataa hadda fiiri macnahan kale haddaan terjami tegey soomaaliga waa ku terjami waay maadan dareemayn ma tirahdaan maba aadan terjamin macnaha kale in macnahaan ardayga loo fahamsiiyo maahan terjamaaddii waaba ku dhawaaqi waay sooma jeedaan macnaha kale oo ah qadaanu waxay tusaydaa taqliil kuma tarjamada soomaaliga waa ku dhawaaqi waay si kastanta u rogay oo rogay oo rogay marka macnahanan kaaga dhaadhiciy waa kaa tegey iima terjamin adiga lamka laftigaaguma dhaayin ah, waaba terjami waaye macnaha kale siduu u fogya maxaa ilahay haddaad yaraan soo hadal qaado waxaa la moodaya ilahay cilmigiisa yar inaad leedahay waana arrin khatar marka meelaha alle ku tacalluq laga hadlayna waa la is ilaaliya xadarkaaga waa lasii kordhiya ah kelimad qataraya kaa soo bixi qad qad in yar uu yaclam ogaa uu ogyahay miyaad dhihi kartaa ah, bal adigu tarje ah, marka sida dakaatiradyan meeshaana kale u sharxay sooma jeedo dakaatirada laqbada intay iska daayaan macnaha ka dhaadhiciyeen arday <laughs> ah, mid dictora iga sheekeeye ardo masaajid wax kusoo barata waa nabcaha yii bay xalaqada iga soo fadhiistaan kelimad kelimay kaaga rabaan inaad wax u sharxdo kelimad walba waa kaasi waawe haddaad macnihii guud siday la hogma baawe tasriisho kelimadaas xayaad icraabteeda uu kuleeyahay waaba u faa'ideeyey maqaatu faaidadiisa ku marka marka qad yaclama keli marna kuma anaan dhawaaqin fiiri yaraanta hal mar kuma dhawaaqin saas darteed xaashiyada muxuu ku yidhi wa huwa raajix warqadaanu inay taxqiiq tusaydaa sidaasaaba raajixada saasuu leeyay muxaqiqa waana sida daahirkaa u soo degdegaya zaxmiba ha laga cabire wahuwa raajixo weeye qadaanu inay taxqiiq tusaydo soo ma jeedin waaya wazacama bacduhum gobolkooda ku andacooday annahaa ay qadi fii daalika misaalkaas ay fii qowlihi tacaala qad yaclamu maa antum calayhi litaxqiiqi inay u sugnaatay laa litaqliili inaysa u sugnaan wahuwa raajix aba sida raajix inay taxqiiq u sugnaatay kamaa taqadama sidii ku soo hormaray fii qowlihi qad yaclamu fii qowlihi fii qowlihi waxaad tidhaahdaa shiika qowlkiisa oo uu soo yidhi wtdkl waa gashaa iبن hishaam iskale qowlka fii qowlihi iبn hishaam qowlkiisa uu soo yihi wtdkl waa gashaa calى اmdaarici wadalika tusaalihiina naxwu qowlihi tacaalى waa ilaahay qowlkiisa oo kale qad yaclamu ilaah xaqiiqo waxaa inuu og yahay ma ladii kii antum idinka caleyhi korkiisa aad ku sugantihiin wazacama wuxuu ku andacooday haada bacdu bacdigan bacdigan yidhi qadan mudaarica gashay taxqiiqay tuse labadii miaalo hore labadii miaaloo hore oo aan u soo miaalinay inay taqliilka tusaydo labadii laftirkooduba wuxuu leeyahayba ayaga laftirkeeda taqliilka lagama faa'idaysan qadda bacdigaanu sidaasuuba leeyahayba wuxuu yidhi wazacama wuxuu ku endacooday haadal bacdu bacdigan ayda noqoshee anna taqliila taqliilka filmisaaleyni xaalu ku sugan yahay misaalooyinka alawalayna ee horreeyeen wahumaa labada miaal waxay ahayn qad yasduqu lkaduubu waqad yajud lbakiiru lam yustafad lagama faa'iidaysan taqliilka lam yustafad ana taqliila lam yustafad waa kaasaa khabarka annada khabarkeedu waa kaasaa wuxuu ku andacooday ana taqliila taqliilka lam yustafad lagama faa'iidaysan min lafdi qad halkaa laga faa'iidaysa taqliilka bal min nafsi qawlika hadalkaaga naftiisaa laga faa'idaystay albakiilu yajuudu bakiila wax bixiye aad ku hadashay wa min qawlika laga faa'idaystay alkaduubu yasduq been badanaa run sheega aad ku qawshay fainahu ayishana fainahu ayishana arrinku wuxuu yahay in lam yuxmal haddaan lagu xambaarin calaa ana suduura daalika ayiljuudi waxbixinta soo furudiisa min albaqiili uu ka soo fulo wasidqi runta soo furudiisa min alkaduwi been badani uu ka soo fulo qaliilun mid yar had inuu yahay haddaan lagu xambaarin calaa jihati nuduur naadirnimo jihadeedna ku soo fula kaana kalaamku wuxuu noqonaa mutanaaqidan mid iska hor imaana saasuu noqonaa maxaa yeelay lianna albakiila lafdiga bakiil ah walkaduuba lafdiga kaduub ah siiqatu mubaalaqa awsaantii siiqat mubaalaay ka mid yihin awsaantii mubaaladay ka mid yihin siiqadaasoo taktadii keenayda kasrat bkli bukliga badashadiisa iyo walkadibi beenta badashadeeda falow kaana hadduu marka noqdo falow kaana hadduu noqdo kullu mid kasta oo min yjuudu yjuudu iyo wayastuqu ka mid ah biduuni qad xaalay ahaadeen ilaa haddii la yidhah fiiri taqliilka qadaa wadata haddii la yidhaah qada marka laga saaro maxaa soo baxaa tagsiir haddii la yidhaahdo taqliilka waxaa faa'iideynayda qada qada haddii meesha laga saaro ficilku xuu noqona tagsiiru noqona marka haddii aan nidhaahno qadaa taqliil faa'iideynayda macnaheedu waxay tahay yajuudu lbaqiilu marka la idhaha yajuudu ficilka wax badanuu tusaa uu noqona yasduqu wuxuu noqonaya yasduqdu wax badanuu tusa haddii aanan qadaa yaraanta wadatay markii laga saaro badnaan waa inay soo baxdo a ah, badnaana soo baxe marka yasduqu iyo iyo yajuudu badnaanay tusayaan albakiil iyo alkaduub maxay tusayaan yaraan ficilkii faacilka macnahooda iska hor imaana ah, kalaamka awelkiisa akhirkiisa isburinaaba si loogu dhawaaqaba lama arkaba fiiri yasduqu in badan uu run sheegaa alkaduubu midka beenta badan oo in yar run sheega wax saxa miyuu noqon kara yasduqu run badanuu sheega qadi ka saar taqliilka tusayd haddaan idha qadaa wadata taqliilka qadaa wadata haddaan idhahna ka saar yasduqu in badanuu run sheegaa alkaduubu been badhanu ma saxa ila alkaduub markaad tidhi xaa laga fahmaa in runtiisu yarta haddaad marka yasduqu badnaan ka dhigto waa iska hor imaana war wuxuu noqonaa dadkao dhan ay kugula yaabaan inaad tidhahdo yasduqu lkaduubu been badani in badanoo run sheega waa war iska hor imaana yajuudulbakiilu bakiil in badanoo wax bixiya waa iska hor imaana ilaa haddaan inaana taqliilka yaraanta qadaa wadata markii laga bixiya waa in badnaano meesha timan marka saxdii maxay noqonaydaa war sideedaba waxa wata yaraanta waa faacilka macmuulka laga fahma ee qada ma haddii laga bixiyo xataa muxuu noqonaa yasduqu اlkaduubu been badane run inuu sheegaa waa yat waa inuu sheego saasay noqeen qad hadii laga saaro yajuudu اlbakiilu bakiil inuu wax bixiyaa waa yar waa dhici karta saasay noqone marka qadu ma wadato ee waxa ka dambeeya ficilkaa wata saasaa la leeyahy hadii kale iska hor imaana oo ficilkiiyo faacilka iska hor imaana sidaas wey falow kaana hadduu ahaado kulun mid kasta oo min yajuudu wayastuqu ka mid a biduuni qad xaalu yahay yaqtadii midkeena kasrat aljuudi waxbixinta badashadeeda wa sidqi runta badashadeeda lazima waaa laazimi lahaa lazima waxaa laazimi lahaa tadaafuculkasratayni labada badnaan inay iska hor yimaadaan isriixriixaan ficilkii wuxuu tusaa yastuqu run badan haddaan idhaahno kaduubna been badanuu tusaa soo iska hor imaan mayaan haddaanana yajuudu wax bixin badanuu tusaa bakiilna wax bixin yaruu tusaa soo isdiidi mayaan waa isdiidayaan maxaa yeelay لأنa aakir اkalaam kalaamka aakirkiis waa faacilka wahuwa اbakiilu wlkadubu weeye yadfacu wuu diida awlahu awelkiisa wahuwa awelku yajuudu iyo wayasduq wey alwجه saabic wejka todobeeyo ahaa fiirihe matniga alwجه saaب wejka todobeeya aلtaksiiru waa wax badin qaalahu waxaa yidhi taksiirka sibaweyh sibaweyha yidhi qadu taksiir waa tustaa ad taksiir tustaa jrumiyad ku qaadatay maanta yuu kula badnaa qaalahu macnahaas waxaa sheegay sibaweyhi fii qowliyu ku sheegay qad atruku in badanaan ka tagaa alqirna ninka anigoo kala ee asaagay ah musfaran xaalu yahay mid jaallo laga dhigay anaamiruhu farihiisa qofka haddii la dilo faraha waa soo cagaaranayaan durmaba ah, waa isbedela midabka waa isbedela marka waa andilay wey markaasaa isagiina ma isbedelo midabkiisa imisaa nin anoo kalea meel uga tegay waa isagoo meyda saasuu ninku ku faana ah, saasuu ku faana qaad aad rooko in badanan ka tagaa alqirna ninka asaagayga macnaha ninka ila midoo hogeesinimada igala midkaa musfaran xaalu yahay mid jaalla laga dhigay anaamilu farihiisa وqاaلh مaعnahaas الزمkشhري مqشhري wuxuu ku yidhi فيi qwلi taعaaلى wuxuu yidhi qad oo faa'iidaynayda tagفيir aayaddaanayba ku jirtaa huy وqاalahu ah. مaعnahaas wuxuu ku yidhi الزمkشhري فيi qwلihi taعaaلى qad narاa qad narاa qad in badan narاa waan aragnaa تaqaلuba wejika marka markaanoo kale wuxuu dhihi doonaa ibn meeshaan waa meeshu ku cadayna khaalid inuu ashcari yahay ah, ashcari inuu yahay iyo caqiidadiisu kusoo bandhiga meeshaan khaalid sowma jeedid alla u rooneeda sida ibnu hishaam inuu iska wareegsado hadal mujmal iyo duduub iyo naxwa iskaga ekaysto caqiidadii ashaaciru taabtay ma dhici karto qofka isagoo wax akraa caqiidadiisa inuusan ka hadlin ama ha u saxnaadeen ama ha u qaldanaadeen waxaan ku leeyahay wadaad meeshaana naxwo ka dhegaystaaho waa ashcariyo caqiidadana waa ka waardiystaa ku yii muxuu u waardiyeysan karaa meel kastuu gelina uu ku cuba meel kastuu ku cuba adna ma ogi ah, war kama haydi ah, meel kastuu kaa gelina hadda waa kana khaalid oo fiiri tiimbanaya ashaaciranimadii isagaa soo socdee adugu arag wa qaala hu zamqshariy zamqshari wuxuu yidhi fii qowlihi tacaala qaala hu haadaas xakaad u celine kasradii qaala hu kasradiiyuu ku sheegay azamqshariyu fii qowlihi tacaala qad naraa in badanaan aragnaa taqaluba wejhika wejigaaga gedgadoomidiisa fi samaa samada uu ku gedgadooma ir ad arki doone horta bal noo soo bilow wejka toddobaad alwaj wejka wejka asaabico toddobeeya wejkoo min awjuhi qad qad awjuhdeeda ka mida ataksiiru waa badin qaalahu sidaas waxaa yidhi siiba weyhi fii qowlihi shaacir qowlkiisu ku yidhi wa huwa shaacirku alhudaliyu waa ninkii reer hudayl qad atruku in badanaan ka tagaa alqirna asaagay waa ninka anigoo kalaa geesinimada igala mida qirnigu waa mukaasi aninka ah ad atruku in badanaan ka taga alqirna asaagay musfaran xaalu yahay mid jaallo laga dhigay anaaminhu farihiisa isagoo faruhu cagaarte durbaa markii naftu ka bacdo qofka muuqaalku isbedela midabku isbedela ah, markuu naftu ka bado khaasatan hadduu dhiig baxo weliba haduu ah, dhiig baxo kaana aswaabahu marihiisa xaalad moodo mujad mid lagu tufay bifirsaadin rinji gaduudan macnaha waa gogoysee efu ku jarjaray markaasa dhiiggii dharka ku daal kaana awaabahu maryihiisa xaalo aad moodo mujad mid lagu gemay mid lagu tufay wey majiga waxaa la dhahdaa tuuridda afka haddaad biyanta ku luqluqato aad firig xagga ku siida majigu waa saas biyaad afka ku kabatay markaasaad biyihii tuurtay afkaad ka tuurtay majigu waa kaas kaana aswaabahu maryihiisa waxaad moodaa mujad in lagu tufay bifirsaadin walfirsaadu sibqun axmar waa rinji gaduudan isaga laakiin fasiir doona macno kale lamida firsaadka waxaa la ihahdaa sibqu axmaru waa rinji gaduudan wاlqirnu bikasri اqaasi alkuf waa qofka qofka lamidka fi shajaacati geesinimada kula midka qofka qofka geesinimada kula midka ayaa la yidhaha qirni wاlcanaamilu canaamilna jamcu canmalatin canmala oo la jamciyey weeye wahiya canmaladu ra'su اsbuci waa farta soodeeda farta xibinta ugu korayda وmujad biاbinaaءi lilmafcuuliya la akriyey ey rumiyad waa la tuuray yuqaalu waxa la dhaha maja rajulu ninkiiya tuuray asharaaba cabitaankii min fiihi afkiisuu ka tuuray idaa rama bihi markuu afka ku tuuro a la dhaha maj markaasaa la dhaha wاlfirsaadu bikasri faaiya la akriyey atuutu waa rinjiga alaxmaru gaduudan atuutu اlaxmar waa rinjiga gaduudan wa qaalahu kasradiiu ku sheegay azmqshariyu zamqshari ey qaala wuxuu yidhi inaha qadi taridu waa soo aroortaa litagsiri badnaan badin litagsiri badin badin dheh badnaan hadhihine litagsiri badin fii qowli tacaala ayay kula soo aroortaa qad naraa in badanaan aragnaa taqaluba wejika wejigaaga gedgadoomidiisa masdaru mudaafun ilaa faacilihi ah, wejigaaga gedgadoomidiisa wejigaa ficilka samayna ficilka wejigaa samayna maxaa lagu kala gartaa haan masderu mudaafu ilaa faacili ilaa mafcuuli mudaaf ilayhiga marna wax samayna marna waa lagu samayna waa qaacido aadan ka lumayn marnaba markuu samaynaayo maxaan leenahay masderu mudaafun ilaa faacili markii lagu samaynaayana masderu mudaafun ilaa mafcuuli culummadeennaan saas noogu sheegeen soo uma jeedin waay qad naraa in badanaan aragnaa taqaluba wejika wejigaaga gedgadoomidiisa fi samaa uu ku gedgadooma waa kana meeshuu caqiidadiisa ku bandhiga wuxuu yidhi wاlkasraةu badnaantu hunaa halkan fii mutacalaqi اficli ficilka macmuulkiisu ahaaday laa fi ficli ficilka ma ahaan nafsihi nafsadiisa intaas hadduu ku gaabso lahaa lama fahmeen hadduuse warkii bandhigay wailaa haddaanaa saas dhihin u yidhi wailaa haddaanaa saas dhihin lazima waxaa laazima taksiiru ru'ya aragtida in la badiyo in la yidhah ilaahay wax badanu arkaa taasaa ka dhalaydu yidhi aragtida allena waa mid ah, hadda koor u arkay hadeeru arka hadhow waaan hadda jirin wax jira markay noqdaan haddana wuu arkaa taasaa ka dhalaydu <laughs> waa taasuna waa caynulxaqi mot <laughs> waaba caynulxaqi haytaasu dhibe wuxuu ah, leeya haddaanan saas dhihin waxaa dhalayda ah. aragtida alla arkayo shaygii aan hadda jirin marka la abuuro kadib u arka saasaa ka dhalaydu awal waa arki jiray hadda waa arkaa hadhow haddii shay kale cusub la abuuro waa arkaa hadba aragti cusubu arkaa saasaa dhalaydu le meesha uu ka dagaalamana waa halkaas shay cusubu arkaa oon awal la arag ah, meesha uu ka dagaalama waa halkaas sifaatu ficli o dhanna saasay ku diidaan kalaam hadda ka hor wuxuusan ku hadlinu ku hadla saasay diidaan caro uusan hadda ka hor alla caroonu caroona xadiiska saxiix xadiisu shafaaca ku sugan maalinta qiyaamaha muxuu leeyahay nabi walbaaba ina rabbii qad qadiba alyowma qadaban lam yaqdab milahu xadiis صaxiixa ka hor walan yaqdaba bacdahu maanta rabbi wuxuu arood waa maalinka qiyaamaha caro uusan hadda ka hor caroon hadda kadibna uusan caroonayn isagoo kale fiiri maalinkaasaa sifadaas caradaa udhece ilaahay hadalkana waa saas oo kale yatakalamu bima shaca idaa shaca kayfa shaca markuu doonu hadla alle wuxuu doonuna ku hadla siduu doonu u hadla ee hal kalaamula iyagu marka taas ma ogola wuxuu doonu ku hadla maya hadda kadib kalan ka soo bixi ma leeyiin hadda kor im hal midu waagiu bilowday sidii u taagay ushub maaha waa hal kalaan oo waaxida waa hal kalaan wax la fahmi karo xataa wax la fahmi karo ma aha wuxuu ku yidhi wailaa haddii kale lazima waxaa laazima taksiiru ru'yati aragtida rabbi in la badiyo wahiya aragtida rabbi qadiimatu waa hal midoo horreyday saasay sifaatulafcaalka aaminsan yihin hal aragti oo horreyday weeye wa taksiiru اqadiimi shay horeeyey in la badiyaana baatil weeyo cinda ahli sunna waa cinda ashaacira ogow waaa l waxa ashaacira ku faaftay waa warkaas cinda ahli sunna ay kuleeyihin markay sheegaan masaladooda dhammaan ahlubidca kale waxay la faafi waayeen ma sheegtaan ahlu sunna ma sheegtaan saas ma faafin ashaaciro mashriq iyo maqribay ka dhacday waxay uga dhacday magacaas ahlu sunna ay kuleeyihin cinda ahli sunna qofkii marka aan wax kale aqoon wuxuu alxamdulillah ahlu sunna taan rabay uu leey kaas iska laqa ha ahlu sunna taan rabay aha uu leey waa iskala rogmaa mhm. alla wada qaadir fiiri marka xaashiyada sunni waa ninka xaashiyada iskale fiiri yacni ahlu sunna wuxuu ula jeedaa alashaacira fahum ashaaciradu yuhbituuna waxay sugaan ru'yatan aragti aragtidoo qadiimatan horreyday aragtidoo azaliyatan azal loo nisbeeyey faqad oo kali ah bidacwa ayagoo ku andacoona oo sababtay u diidayaan shaygii cusuboo la abuuray alla markaasuu arkaa sababtay u diidayaan ay tahay bidacwa ayagoo ku andacoona bidacwa ayagoo ku andacoona tanziiha rabbi in rabbi laga hufayo laga fogayna min xuluuli اxawaadis waxyaale soo diriyey inay dhex degaan ama ahlulxaqi uu yidhi magacii hore maadaama ashaacira sheegatay tacdiirka ahlxaqana ahlu sunihiya markaasu wuxu ama ahlaq dadka ahluxaqa ilaa magacii haddaad ku celido kii inaad wadaa la mooda bal imtixaanka saxduna waxay tahay in kun goor qofku mar walba ku celiy ahlu sunnaha oo magacan la bilqaysi aad soo dhigto magacan ahlu sunnaha saasayna ahayn culummada caalamka muslimiinta weligoos ahlu sunaha waxa lagu yiqiin magaca ahlu sunnaay sheega jiri ee ah, inaad tira waa la bilqayso iskaga harto ah, lagama haro maga xaqa waa laga soo celiya waxaa la idhahdaa waa biliqo kada waa yahay markaasuu yidhi shiiku waama ahlulxaqi fa yuhbituuna ayagu waa sugayaan ru'yatan aragti aragtidoo qadiimatan horreyday aragtidoo azaliyatan asal loo nisbeeyey aragtidoo qaa'imatan ku taagan bidaatihi ilaahay daatadiisa subxaanahu ilahay baa nuqsaanaya ceeb ka fogayna wa tacala ilah wuu sarreeyaa wa yuhbituuna ahlulxaqu waxay kaloo sugayaan tajaduda ru'yati aragti inay soo cusboonaato bixuduudi almar'iyaat waxyaalaha la arkaa markay soo cusboonaadaan shay kasta oo ku soo kordha caalamka alla waa arka Ah, shay aan awal jirin waxaan jirin lama arko markuu wax jira noqdo alla waa arka ah, ma wax alla ka qarsoonaa jir maya sidaas ahlu sunna waljamaca qabaan wa mimaa kii waxaa ku mida fiiri marka shay aan jirin haddeer oon lalahayn haddeera alla arka la dhihi ma sa hadda maba jire wax la arkaa damada ahanba marka uu wax jiro noqdo alla arka ah. markuu wax jiro noqdo haddana alla arka fiiriya qur-aanku si u cadayna qur-aanka macno kastoo baailka ahlubaailku sheegaan aayad aad moodo halkaan macno inay usoo degto ad ka dhexele haddaad qur macnihiisa barato ka war ah. aayaddan waxaad leedahay macnahan kaliyaaba ilaahay usoo dejiyo qur-aankaa laga hela kitaab kaloo saas laga helaa ma jiro iriya wa mima kii waxaa ka mid a yadulu kutusa calaa dalika calaa tajadudi ru'yati bixuduudi اlmar'iyaat qowluhu yaa ka mida tacaala ilaa wuu sareeyaa ilaaha wuxuu ku qowlay waqul dhe nabiga suubanow icmaluu camal fala fasayara allahu alla waa arki doonaa camalakum iiri fasayara soo mustaqbal maaha mudaaric siin la gelshay waa maxay mustaqbal camal annagu hadda aanaan samayn goorma alla arkaa markaan samayno soo maha aayadda fiiri fasayara allaahu allah wuu arki doonaa camalakum camalkiinna wa rasuuluhuna waa arki doonaa waalmu'minuuna mu'miniintuna waa arki doonaa fasiinu siintu tumaxidulficla ficilka waxay u barax tiree ficilka almudaarici mudaarica lilistiqbaali wahaada kan yadullu wuxuu ku tusaa calaa annahu alleh yaraa inuu arkaayo acmaalahum addoommada acmaashooda bacda nuzuuli haadihi alaaya aayaddu markay soo degtay kadib acmaal ay samay doonaan oo ay markay sameeyaanu alla arka nabigu markaasuu joogay waa arka ila markaasuu joogay muminiintuna waa arkayaan wakadalika waxaa lamida qowluhu ilahay qowlkiisa fiiritanna uma jacalnaakum waxaan idinka dhignu ilaahay yidhi khalaa'ifa kuwa isku bedela fi lardi dhulka dhexdiisa min bacdihim qoomamkii la halaagay ka gadaal maxaa ilaahay dhulka noogu bedelay oo qoladii hore u halaagay linandura inaan fiiri qolac alle halaagay annaguna abuuray camal markaan samayno markaas kadib alla fiirina ah, waa arka alle camalka intaan annagaba nala abuurin camalka aan samaynay miyaa jiray ma camala samaynaa jiray ma shay la arkaa jiray maya markuu adduunkana keenay oo aan camalka samayno markaasuna arka uuna fiirina alle ah, waa aayad aan oo kale laamu laamta fii qowli xalay ku sugantay linandura waa laamukeydi hiy laamukey wey laamukey xay tustaa waxa ka dambeeya cilo waxa u ah waxa ka horey soo ma ah, iiri laamukeydaasoo addaalatu tuse cala tacliili wahaada kan yaqtadii wuxuu keena ana maa bacdaha laamukey waxaa ka dambeeya mutaaqiru waa ka gadaal maray canilmacluuli shayga la cilayna fanadaruhu ilaahay fiirintiisa kayfa yacmaluuna sida addoommadu samaynayaan uu fiirina fanadaruhu ilaahay fiiradiisa kayfa yacmaluuna sida ay samaynayaan uu fiirinaa huwa fiiradaasu huwa fiiradaasu bacda an jacalahum markuu ka dhigay ka gadaal weeye khalaa'ifa kuwo kala bedel noqda markuu addoommadan ka dhigay khalaa'ifa kuwo ka bedel noqda dadkii tegey markaas kadib alla fiirina fanadaruhu ilaahay fiiradiisa kayfa yacmaluuna sida addoommadu samaynayaan uu fiirinaa huwa siiradaasu bacda an jacalahum markuu addoommada ka dhigay ka gadaal weeye khalaa'ifa kuwa ka khaliif noqdo ka bedel noqda ummadihii ka horreeyey wa amaa maakii zacamuuhu ay sheegeen oo min dacwa tansiihi rabbi rabbi in laga fogeeyo ah min xuluulilxawaadisi dhacdooyin inay ku soo diriyaan fa yuqaalu lahum waxaa la leeyahay in aradtum haddaad ula jeedaan annahu alle laa yaxullu ma dhex dego fii daatii daatadiisa daatada almuqadasati la dahiray shay un shay ma dhex galo shaygoo min makhluuqaatii ka mid mida makhluuqaadda almuxdasati gadaal laga keenay ow amase laa yaxduثu uma soo cusboonaado lahu alle waصfun tilmaam tilmaantoo mutajadidun soo cusboonaaday tilmaamtaasoo lam yakun horay aan alla ugu sugnayn dib alla kama yeesho saas haddaad ula jeedaan fa haadaa nafyun صaxiix hadalkaas waa nafyi saxa win aradtum laakiin haddaad ula jeedaan nafya sifaati sifaadda inaad diiddaan sifaadda alikhtiyaariyati doorashada loo nisbeeyey oo min annahu alle haddaad ula jeedaan laa yafcalu ma sameeyo maa yuriidu wuxuu doono walaa yatakalamu kuma hadlo bimaa shaaa wuxuu doono idaa shaaa marka uu doono walaa annahu alle haddaad ula jeedaan yaqdabu ma caroodo wayardaa ma raalli noqdo laa ka axadin min alwaraa isagoon axad makhluuqa ka mida shabihin haddaad ula jeedaan walaa yuusafu alle laguma tilmaami karo bimaakii wasafa uu ku tilmaamay bihi maaga nafsahu nafsadiisa oo min anuzuuli inuu ilaahay aroortii soo dega ah walistiwaa'i inuu carshiga ka sara maro ah walityaani inuu aakiro imaanayo ah kamaa yaliiqu sida u cunanta bijalaalihi weynankiisa wa cadamati weynankiisa fahaada warkaas macnihiisu baail waa baail fahaada waxaad u jeedaan hadday sida dambe tahay baailun waa baail calaa kuli xaal ahlusunna waljamaca waxay qabaan afcaasha ikhtiyaariga sida ilahay inuu cadoodo inuu raalli noqdo inuu wax arko inuu hadlo mashiicadiisay ku xihanta markuu asaga doonada ficilkaas waa dhaca ah, afcaasha waxaa la yidhaahdaa oo ku xiran ilaahay mashiicadiisa ah, sifaat afcaala la yidhahda marka ashaaciraduna middaas midda ugu daranay diidaan iyagu taas dhammaan ma ogola صiفaadaasoo ah, dhan ma ogola iyagu marka laga reebo sifaada toddobada ay ogol yihiin oo samciga basarka taasay ogol yihiin ayadaa laftirkeeda kalaamku ku jira lakin kalaamka qadiimay ka ogol yihin ah, kalaam qadiima ee markuu doonaba inuu hadlo nabi muuse uu alle la hadlay haddana uu nebi maxamed kadib la hadlay ma ogola ma ogola taas ah, ta muuse la hadlay uu kadib nabi maxamed la hadlay ma ogola kalaamku hal maru ahaa leyi marka iska baadil banaanka yaal wallahu subxaanaه wa taعala aclam wslى اllahu alى nabiyina mxamed